bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi saxbi wslm qala اlimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala kitaabu الsalaami wاlisti'daani watashmiiti اlcaaqisi wma yatacalaqu biha salaamtii ayuu u kitaab yahay iyo istidaankii isti'daanka idin weydiisashada sida guryaha iyo loo soo galo <clears throat> wa tashmiiti alcaatisi midka hindhisay oo la farax geliyo hadduu alxamdu lilaahi yiraahdo yarxamuka allah la yiraahdo iyo wamaa yatacalaqu biha wax ku xiran iyo wixii ku xiran qaala allahu subxaanahu watacaala alla waxa uu yidhi faidaa dakhaltum haddii aada gelaysaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiina salaama marka laba macnoba waa dhici kartaa in laga wado nafihiina dadka muslimka ee guryaha ku dhex jiro in laga wado oo waa isku hal naf dadka dhan ama in laga wado haddaan lagu jirin idinka isa salaama xataa ayb taxiyatan salaan min cindi illaahi salaanta oo min cind illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay taasoo mubaarakatan la barakeeyey dayibatan wanaagsan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa xuyiitum haddii la idin salaamo bitaxiyatin salaan la idinku salaamo faxayuu salaama biaxsana minha wax ka wanaag badan ku salaama aw amase rudduuhaa celiya oo salaantii radiya oo yacni intii la idin yiri in la egoo kale ku radiya waayahay wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan guryo guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu intaad ogaal dalabtaan intaad ka ogaal dalabtaan in la joogo iyo in kale see lagu ogaal dalbaana isti'daan ayb macnaha saas xataa tasta'nisuu waxaa kaloo lagu fasiray xataa tasta'dinuu intaad ka idin weydiisataan oo ma soo galaa aad tiraahdaan wa tusallimuu salaantaan calaa ahlihaa guryaha dadkooda dadka ku jiro markaa salaanta iyo istiidaanka kee horeeyo xadiidyaduu ku imaan doonaa salaanta horeysa istiidaankaa dambeeyo ayb oo qofka markuu guri soo galayo muxuu dhahaa assalaamu calaykum waraxmatullaah a labadooda yaa horeeya marka istiidaankaa dambeeyo aayadda laakiin istiidaankay hormarisay watusallimuu salaanti baa la dib dhigan laakiin waa iska waawna ma weeyaan cadaf waaw ah wax tartiiba ah kuma jiraan hadda wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa balaqa alatfaalu ilmihii yaryaraa hadday gaaraan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaar ay gaaraan falyasta'dinuu ha idin dalbadeen kama sta-dana aladiina kuwii siday u idin dalbadeen min qablihim iyaga ka horreeyey markay usoo galayaan waalidka iyo dadka hasoo istiidaan ha weydiiseen guriga ha gargaraaceen ma soo geli karaa ha dhahaan hadday qaangaaraan ayb wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiim almukramiin hal ataaka ma kuu yimid waaba kuu yimide xadiidu dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii sheekadoodii almukramiina martidii la maamuusay id waqti dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahiima ay u galeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusallimuka waan ku salaamaynaa salaaman salaan qaala waxa uu yidhi salaamun nabadgelyaa calaykum korkiina ahaata isaguna waclam ogow anna asla salaami marka aayaadkan o dhan marka istiidaankii iyo salaantii iyo kulli waa ku wada jiraan xataa ilmaha yaryar gurigooda markay joogaan sida ay istiidaan u weydiisanayaan markay waalidkoodu galayaan ayb waclam ogow ana asla salaami salaanta asalkeeda thaabitun mid sugan weeyaan bilkitaabi wasunnati walijmaaci ku sugan wa amaa afraadu masaa'ilihi ilihi masaa-ishiisa afraaddeeda laakiin salaanta masaa-isha ku jirto iyo wa iyo furuucdiisa fa aktharu haye min an tuxsara in la koobaa waa ka badan tahay wa ana akhtasiru maqaasidahu ayaan soo gaabinayaa maqaasidiisa fii abwaabin baan kusoo gaabinayaa yasiiratin fudud in shaa allahu tacaala wabihi tawfiiqu waafajinta yaa isaga ayaa yacni lagu kaalmaystaa watawfiiqu tawfiiqda bihi isagay ahaatee waafajinta walhidaayatu hanuunka walisaabatu wasiibidda waricaayatu ilaalinta kulli alla kaalmadiisa ayb oo ilaahay unbaa laga kaalmo weydiistaa ayb baabu fadli salaami <clears throat> salaanta fadligeedii ayuu u baabyahay iyo walamri is-amrid la is-amray biifshaa'ihi salaanta faafinteeda faafinteeda raweynaa marka salaanta la sheegana de waa midda sharciga ah raweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin waxaanu ku warinay radia allaahu canhumaa can cabdillaahi bni camri bni alcaasi radia allaahu canhumaa ana rajula nin sa'ala rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkuu weydiiyey ayu lislaami islaamka qeybihiisa tee ahoo khayrun khayr badan qaala waxa uu yidhi tudcimu atacaama cuntada ayaad quudinaysaa dadka masaakiinta ah wa taqra'u salaama salaanta ayaad akhrinaysaa calaa man carafta qofkaad aqoonsatay iyo waman lam tacrif qofkaadan garanayninba qof allaale muslimka oo dhan salaanta waa gaarsiinaysaa waa baahinaysaa ayb islaamka marka khisaashiisa ama qeybihiisa kuwa ugu khayrka badan salaanta ayaa kamid a marka oo lagu aqriyo dadkao dhan kaa taqaan ee midaadan aqooninba ayb gaalka isaga dabcan kuma jira in lagu bilaabo ma aha waraweynaa fii saxiixayhimaa bukhaari muslim saxiixooda dhexdiisa waxaanu ku warinay can abi hurayrata radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi khalaqa allaahu caza wajalla alla wuxuu abuuray aadama aadam ayuu abuuray calaa suuratihi suuradiisa korkeeduu ka abuuray suuradiisa ayuu ku abuuray meeshaan marka xadiidkan xadiid ishkaal leh waaye maxaa yeelay damiirkan calaa suuratihi xagow u noqonaya ayaa khilaaf badan laga keenay salafku waxay u badan yihiin in ilaahay loo celiyo calaa suuratihi ay calaa suurati illaah ayb xadiidka marka wuxuu gelaa sida haddii la yidhaahdo baabka sifaatka ilaahay tilmaamaha allana marka suurada ilaahay leeyahayna makhluuqa suuradiisa la mid ma aha xadiidkaana sidiisaas unbaa loo rumaynayaa marka iyadoo ilaahay tamthiil iyo waxaa laga hufaayo waana sida loo badan yahay taasuu ku socdaa culummo salafkii kamidoo ah ibnu khuseyme uu ka mid yahayna waxay yidhaahdeen calaa suuratii damiirka aadam uu u noqonaya ee calaa suurati aadam ilaahay aadam buu abuuray suuradiisii aadam uu lahaabuuna ku abuuray waxaana cadaynayay dheheen gadaal waxa ka imaanaya duuluhu dherarkiisa situuna diraacan lixdan dhudhun ayuu ahaa aadam dherarkiisa lixdan dhudhun ayuu ahaa aaduu u dheeraa falamaa khalaqahu markuu abuuray marka iyagu qoladaas qolada hore xadiid waxaa jiro in allaha khalaqa aadama calaa suurati raxmaan sheegay kaasaaba cadaynayay leeyihiin waana saxiixinayaan ibnu khuseyma laakiin isaga waa daciifina xadiidkaas falamaa khalaqahu marka imaam axmedna waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray qofkaan dhihin damiirka qofkaan alle u celinin fahuwa jahmiyun saasoo kalea laga hayaa calaa kullin marka eh, hadda aimadii salafku saas marka labadaa un maslag bay mareen calaa kullin qaala waxa uu yidhi markuu abuuray alla aadam idhab tag fasallim salaam calaa ulaaika kuwaa korkooda salaan nafarin koox korkood salaan min almalaa-ikati malaa-igta ka mida kuwaasoo juluusin fadhiyo fastamic maqal maa yuxayuunaka waxa ay kugu salaamayaan fa innahaa iyadu taxiyatuka salaantaada waaye wa taxiyatu duriyatika ubadkaaga ama duriyadaada salaantoodii waaye faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay yidhaahdeen assalaamu calayka waraxmat ullaahi fasaaduuhu way u kordhiyeen waraxmatullaahi bay ugu kordhiyeen meeshaan marka waxaan ka qaadanaynaa salaamtan islaamku isku salaamo waa salaam qadiim a ah waaye oo waqtigii nebi aadam iyo malaa-igta ay isku salaameen sida dadka qaar aadka yacni u fogaaday oo diinku oo diinkoodu aada u jilicsanaaday oo kale maaha oo iyagu ay leeyihiin assalaamu calaykum salaan carbeed waaye ma rabna annaga waxaa subax wanaagsanaan rabnaa assalaamu calaykum iyo subax wanaagsan maxay isdhaamaan ayuu ku leeyahay salaantan assalaamu calaykum waa salaan aadam iyo malaa'igtii dhex martay waay aadam carab maa joogtay markii aadam uu joogay marka waa salaan diineed waaye qofku waa inuu sidaa u arko <coughs> warawaynaa fii saxiixayhimaa can ilbaraa'i bni caazibin radi allahu canhuma qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuuna amray bisabcin toddobo biciyaadati almariid kan jiran oo la booqdo qofka jiran oo lasoo booqdo waitibaaci iljanaa-isi oo la raaco janaasada muslimiinta in la raaco wa tashmiiti alcaatisi kan hindhisay in la farax geliyo hadduu alxamdu lilah yidhi wa nasri daciifi midka tabarta daran in loo gargaaro ninkii tabar le isaaga gargaarsan karo laakiin midka aan tabarta lahayn oo lagu tumanayo kaas in loo dhiidhiyo oo loo gargaaro ayb wa cawni lmadluumi madluumka u gargaarkiisa kaalmo wa in loo kaalmeeyo tii horena in loo hiiliyo wa ifshaai salaami salaamta oo la faafiyo wa ibraari alqasami dhaarta oo lagu baarinimo falo ibraari alqasam marka waxa ay tahay qofka hadduu walaalkaa dhaarto uu yidhaha wallaahi aan ku dhaarto waxaas ma sameynayo kadaa u baarinimo falla ha ku ixraajinin hada lafdu ixdaa riwaayaati lbukhaariyi warawaynaa fii saxiixi muslimi waxaanu ku warinay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan laa tadkhuluuna aljannata ma gelaysaan xataa tuminuu laa tadkhuluuna aljannata laa tadkhuluu ha gelinina waay markaas macnahaas lama rabe ayb laa tadkhuluuna aljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu intaa ka rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa ayb usuushoo dhan marka walaa tu'minuu waa meeshaan bixadfi nuun min aakhirihi wahiya luqatu macruufatu saxiixatun laa tadkhuluu walaa tu'minuu nuunta in la gooyo hadda xadafkaas ma ahan hadda jaazim iyo naasib kama hormarin maca dalikana nuuntii waa la gooyo luqad waay laakiin luqada zaa'idka oo fasiixa oo qaalibka ah yani luqada qaalibka ah waxay tahay nuunta in la sugo haddaan naasib iyo jaazim ka hormarin soo saas maaha laa tadkhuluuna aljannata midkaan ani nuuna iigu daray xataa tu'minuu intaa ka rumaysaan tu'minuudan iyada xataadaan an mudmara aa nasbisa iyada tan moogtahay walaa tu'minuuna in la dhahay haytan tan nuuntiyaa la gooyo waa luga saxiixa iyadan iyado wax hadda laadan hadda naafiyo waay maahna naahiye ma aha walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabuu intaa iska jeclaataan awalaa adullukum ma idiin sheegayaa ma idiin sheegaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddii aada samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaanta faafiya dhexdiina ku dhex faafiya yacnii salaantii baahiya haddaad salaanta isku akhrisaan kalgacayl baa idin dhex marayo warawaynaa fii musnadi daarimiy wa kitaabay tirmidiyi wabni maajah labadoodii kitaab waa jaamicu tirmidi iyo sunan ibni maajah wagayrihaa iyo keyrkeed bilasaniidi aljayidati asaaniiddii xooga badnayd can cabdillahi bni salaam radia allaahu canhu waa xabrigii ninka caalimka ah markii hore yahuud buu ahaa kitaabkii hore towreed buu rumeeyey markii dambena nebiguu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam abuu yuusuf ayaa la dhihi jiray can cabdilaahi bni salaami radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh waalihi wasalama nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo yaa ayuha nnaas dadow afshu salaama salaanta faafiya wa adcimu acaama cuntada quudiya oo dacaamka quudiya bixiya wasilu larxaama qaraabada xiriiriya wasalluu tukada waannaasu dadka iyadoo niyaamun kuwa hurda ay yihiin kolkay dadka hurdayaan habeenkii soo kaca oo tukada tadkhulu ljannata jannadaad gelaysaan bisalaamin ayaa ku gelaysaan qaala nabadgeliyaad jannada ku gelaysaan qaala tirmidiyu xadiidun saxiix ayuu yidhi marka xadiidkan waxaa ku jirta afshu salaama salaanta faafiya waadcimu acaama cuntadana quudiyo dadka u baahan siiya masaakiinta wasilu larxaama qaraabadii xiriiriya oo maal iyo weji iyo cilmi iyo kulli ku xiriiriya dadku kolkay hurdaanna idinka tukada oo soo toosa jannadaad nabadgelyo iyo barwaaqo ayaa ku gelaysaan waraweynaa fi kitaabay bni maajah wabni sunniy can abi umaamata radia allahu canhu qaal amaranaa nabiyunaa sala allahu alayh waali wasalama nabigeenna wuxuuna amray an nufshiya salaama salaanta inaan faafinno ayuuna amray ayb xadiidkanna waa xasan waraweynaa fi muwaطa'i limaami malik waxaanu ku warinay radia allahu canhu can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa isxaaqan marka waxaa dhalay cabdullaahi bnu abi talxa cabdullaahigaana anasuu ku hooyayah maxaa yeele anas bnu maalik hooyadiis umu suleym waxaa guursaday abuu talxa waxay u dhashay cabdullaahigan cabdullaahi bnu abi talxa layidhaha cunugan markuu dhashay anasaa qaaday nebiguu u geeyey taxniig buu nebigu u sameeyey waa u duceeyey sagaal wuxuu dhalay quraa wada noqotay ama toddoba wiil oo kulligood qur-aanka akhriyeen ayuu dhalay ayb awaagaas hadda qofka qaari la yiraahdo nin wuxuu ahaa cilmigana aada u yaqaano ana atufayla bna ubay bni kacbin ahbarahu annahu kaana yaأtii cabdallaahi bni cumar ayuu u imaan jiray fayaqduu macahu waa la jermaadi jiray ila suuqi suuqa ayuu ula jermaadi jiray qaala waxa uu yidhi faidaa qadownaa haddaan u kalaahno ila suuqi suuqa lam yamura cabdullaahi cabdullaahi ma maraynin calaa saqaatin mid badeeco liidato gadanayo gadaayo saqaad waxaa layidhaha alaabaha yaryarkee aan macnaha saas u badan lahayn oo qaalka aan ahayn qofka iska gato waratada camal iskaqofka iska waratadoo kale ah <clears throat> walaa saaxibi baycatin bayca beyc ku u saaxiiba walaa miskiinin miskiin ma maraynin walaa axadin axad ma maraynin ilaa sallama caleyhi ibnu cumar waa salaamaye qaala tufayl tufayl waxa uu yihi faji'tu cabdallaahi ibni cumar ayaan u imid yowman maalin fastatbacanii waa iraaci dalbay oo wuxuu yidhi soo bax iraac ila suuqi suuqi intii ka ii raac fa qultu lahu waxaan ku idhi maa tasnacu bisuuqi suuqa maxaad ku samaynaysaa maxaa suuqa ka samaynaysaa wa anta adiguna laa taqifu u istaagi maysid cala albeyci beyc korkiisa walaa tas-alu ma weydiinaysid can isilaci badeecooyinka walaa tasuumu ma gorgorinaysid bihaa badeeco walaa tajlisu ma fariisanaysid fii majaalisi suuqi suuqa meelaha la fariisto yani maxaa ka rabtaa buu leeyahay suuqa ma fariisatid beec uma istaagtid wax kama gadatid gorgoro ma gashid maxaa u istaagaysaa qaala waxa uu yidhi wa aquulu waxaan idhi ijlis binaa na fadhiisi haahunaa meeshaan nataxadath aan sheekaysanay dufayl baa dhahaya wuxuu ku leeyahay ibni cumar halkaan na fadhiisi suuqaan inaga da aan meeshaan ku sheekaysano fa qaala libni cumar ibni cumar wuxuu igu yidhi yaa abaa batnin war midkan caloosha weynow wa kaana tufaylu tufayl wuxuu ahaa daa batnin calool mid saaxiiba ayuu ahaa wuxuu yidhi marka inuusan ka xanaaqaynina laga yaabaa marka saa uu u yidhi ayb inamaa naqduu annagu waa jarmaadaynaa min ajli salaam suuqa waxaan u aadaynaa salaanta darteed nusallimu waa salaamaynaa calaa man laqiinaahu qofkaan la kulanno marka ibni cumar meel kaloo ka shaxa isaga suuqa wuxuu u aadaa ani badeeca iyo xasmaba rababa laakiin dadkaa suuqa joogan arka assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah ajaraan ka helaynmarka taas miyaadan ogeyn buu leeyahay warawaynaa fii saxiixi albukhaariyi canhu can ibni cumara warawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi canhu qaal wa qaala camaaru camaar waxa uu yihi canhu yani can اlbukhaariyi qaala waxa uu yihi bukhaari wa qaala camaarun camaar waxauu yihi radia allahu canhu camaar bnu yaasir waa abulyaqdaan halaathun saddex man jamacahunna qofkii kulansado faqad jamaca aliimaana iimaanka ayuu kulansaday oo urursaday alinsaafu garsoor min nafsika nafsadaada laga garsoor falo naftaada inaad ka gar noqdo oo aad ka garsoor fasho wa badlu salaami salaanta oo la siiyo lilcaalami caalami dadkao dhan la siiyo salaantii oo dadka dhan la siiyo dadko dhan la siiyo waa maa calaa man carafta waman lam tacrif caalam laamka oo kordhigan yahay walinfaaqu bixin wax bixin sadaqo min aliqtaari ciriiri xaggiis laga bixiyo waxaa laga wadaa marka adoo noloshuba ciriiri kugu tahay wax saas aanan haysanin haddana inaad wax bixiso saddexdaas qofkii kulansaday iimaankiiba kulansadeed ogow warawayna hada fii kayri lbukhaariyi bukhaari dhexdiisana waan ku warinay buu yihi kan marfuucan isagoo marfuuca ilaa rasuuli lahi sal l slam qultu waqad jamaca fii hadihi lkalimaati kalimaatkan dhexdeeda wuxuu ku ururiyay athalaati ee saddexda ah khayraati alaakhirati waddunyaa khayr aakhiro iyo khayr addunya fa ina alinsaafa insaafku yaqtadii wuxuu keenayaa an yu-addiya ila allahi tacaala alla inuu u guto jamiica xuquuqihi xuquuqda alla uu leeyaho dhan wamaa amarahu bihi iyo wuxuu amray wayajtaniba uu ka dheeraado jamiica maa nahaahu canhu wuxuu ka reebayoo dhan wa an yu inuu guto ilannaasi dadka uu u guto xuquuqahum xuquuqdooda uu u guto walaa yaluba uunana ka dalbin maa laysa lahu wax uunan lahayn isaga wa an yunsifa inuu ka garsoor falo aydan nafsahu nafsadiisa falaa yuuqicuhaa markuu ridaayo fii qabiixin waxun aslan sideedaba jumladan fiir sida u sharxay imaamu nawowi raximahullah al insaafu min nafsika insaafku wuxuu keenaa buu yidhi qofka inuu ilaahay allihii abuurtay xuquuqda uu ku leeyahy o dhan inuu u guto iyo wixii uu amray waa inuu ka dheeraado wax allaale wixii uu ka reebay wa an yu-addiya ilanaasi xuquuqahum dadkana xuquuqdooda inuu siiyo waalidku xuquuquu leeyahay waa siinaa rasuulka ugu weyn xuquuquu leeyahy buu siinaya waalidkiibuu siinayaa qaraabadiibuu siinayaa ilmihiibuu siinayaa saaxiibadiis buu siinayaa dariskiibuu xuquuqdoodii siinaya kulli ummadda xuquuqdeeda inuu dhiibo walaa yaluba maa laysa lahu waallaa yaluba maa laysa lahu wax uunan lahaynna inuuna weydiisanin waxaad adii xaq ulahayn inaadan weydiisanin isii dhihin naftaadiina seed ugu garsoor falaysaana waxaa ugu garsoor falaysaa shay qabiixa inaadan ku dhex ridin aslanba wa amaa badlu salaami salaamta lilcaalami caalamka la siiyo fa macnaahu lijamiici innaasi waayo dadka dhammaantood fayatadamanu wuxuu koobsanayaa allaa yatakabara inuuna iska weynaysiinin calaa axadin qofna qofna inaanu iska weynaysiinin ilma yarii dad waaweynba wa allaa yakuuna inuusan ahaanin baynahu isaga iyo wa beyna axadin qof jafaa-un goyn inaynan dhex marin yamtanicu bisababihi sababkeeda oo uga mancoomayo min asalaami caleyhi inuu salaamo yacni waa inaanay jafwo iyo goyn aanay dhex marin isagii qof kale dabcan qof kale marka laleeya jafwadu waa wax adduunye ku tacalluqo hadday diin ku tacalluqdo oy saxna tahay laa ba-sa oo bal waxaa weeyaan marka qofku marka inaan waqtigii rasuulka kacbi ibnu maalik iyo konton habeen waa tii laga aamusnaa xataa salaantii laga radin waayo soma fahmi taas hadda <clears throat> iyadana marka ahlu cilmiga iska leh dad yaryar mm, wax ay leeyihiin maaha madadaan cilmiba lahaynba iyago cilmigooda iska qaabila wa ama alinfaaqu min aliqtaari fayaqtadii wuxuu keenayaa kamaala alwuhuuqi billaahi tacaala kalsooni alla lagu kalsoonaado dhammaystirnaanteeday keenaysaa <clears throat> iyo watawakuli calayhi alla oo la tala saarto washafaqati dhimrin cala almuslimiina loo dhimriya wagayri dalika nas'alu llaha ilaahay baan weydiisanaynaa alkariima allihii deeqda badnaa altawfiiqa waafajin inuuna waafajiyo lijamiicihi kan dhammaantiis saddexdan sifaba inuu ilaahay noo yeelo qofku markuu biilkiisa uu ka ad adag yahay biilkii xataa uu ciriiri ku yahay haddii uu naftiisa inta wax ka qaado uu siiyo qof kale qof ilaahay ku kalsoon inuu yaha ka muuqato aakhiru rumaysan yahay aada u rumaysan yahay ee in ilaahay wax soo gelinayana waa rumaysan yahay saasuu ka wadaa baabu kayfiyati salaami see laysu salaamayaa marka salaanta kayfiyadeedii iclam ogow ana alafdala sida fadliga badan an yaquula inuu yidhaahdo almusallimu midka wax salaamayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saasaa ugu afdalsan fayatii wuxuu la imaanayaa bidamiiri ljamci calaykum ayuu la imaanaya damiiru ljamci wain kaana almusallamu calayhi kan la salaamayo korkiisa waaxidanba ha ahaado hal qof wayaquula wa an yaquula inuu yidhaahdo almujiibu qofka ajiibayana wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wayatii wuxuu la imaanayaa biwaawi lcadfi waaw lcatf fii qowlihi wacalaykum waminman sida fadliga badan saamo wa miman nasa dadkii caddeeyey calaa ana alafdala sida fadliga badan filmubtadi-i kan bilaabaya an yaquula inuu yihi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alimaamu ayaaba ka mida kuwaas imaamkii aqda lqudaati aqda lqudaad in la dhaho waa laga fiicanya xataa qaadi lqudaad waa laga fiicanya maxaa yeelay eh, asmaada kuwa ugu xun waxaa ka kamida melikulmuluuk iyo shaahanshaah iyo qadi lqudaadna waa lamid ay dheheen culimo badan saa darteed marka aqda alqudaad iyo kasii daran tahay kii ugu qaalinimada badnaay abulxasan almaawardiyu fii kitaabihi alxaawi xaawiga fii kitaabi siyari kitaabu siyar markuu joogay kitaabka xaawigana ka mid ah walimaamu abu sacdin almutawali min asxaabina ka mida ah fii kitaabi salaati اljumucati wagayruhumaa iyo keyrkood baasaa dheheen wadaliiluhu sidaan inay fadli badan tahay daliilkiisuna maa raweynaahu fii musnadi daarimiyi weya waxaanu ku warinay wa sunani abi daawuuda watirmidiyi can cimraana bni lxusayni radia allaahu canhuma qaal jaa rajulu nin baa yimid ila annabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiguu u yimid faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum faradda calayhi waa ka radiyey uma jalasa waa fariistay faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yihi cashrun toban uma jaa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi ayuu ku daray faradda caleyhi nabiga waa ka radiyey faqaala waxa uu yidhi ayb cishruun labaatan ayuu yihi uma jaa aakharu mid kalaa yimid faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fa faradda caleyhi waa ka radiyey fa fajalasa waa fariistay faqaala halaahuun ayuu yihi soddon qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayuu yidhi xadiidkaana marka waxaa laga qaadanayaa afdal inay tahay in soddon ajarsi loo helo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu in la yidhaah fii riwaayati liabi daawuuda min riwaayati mucaadi bni anas radia allaahu canhu ziyaadatun ayaa ah calaa hada kan ka badan qaala waxa uu yidhi uma ataa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wamaqfiratuhu ayuu ku daray faqaala arbacuun ayuu yihi waqaala haakadaa takuunu lfadaa'ilu markaasuu wuxuu yihi fadaa-ishu sidaanay ahaanaysaa ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jiro ayb xaafidku wuxuu yihi hada xadiidu gariibu uma qaala bnu callaan wakaana hada alkhabra lidacfihi lam yaqul ilasxaabu marka xadiidka qaraaba iyo waxbaa yaa ku jirto ibnu kahiirna siyaabahaasoo kale ishaaraya waxaan u malaynaa tafsiirkiisa waidaa xuyiitum bitaxiyatin iyo meelahaas warawaynaa fi kitaabi ibni suniyi biisnaadin daciifin can anasin radia allahu canhu qaal kaana rajulu nin wuxuu ahaa yamuru binnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga inuu soo maraayay yarcaa dawaaba yarcaa wuxuu raacayay dawaaba dawaaba asxaabihi asxaabtiisa xoolahooduu raacayay fayaquulu wuxuu dhahayay assalaamu calayka yaa rasuula allah fayaquulu lahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiguna wuxuu dhahayay wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wamaqfiratuhu waridwaanuhu faqiila waxaa layihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi tusallimu calaa hada kan miyaad salaamaysaa salaaman salaam ayaad salaamaysaa maa tusalimuhu aadan salaamaynin calaa axadin axad min asxaabika ka mid ah qaala waxa uu yidhi wamaa yamnacunii maxaa ii diidaya min dalika kaagaas wahuwa isaguna yansarifu biajri bidcata cashara rajulan dhowr iyo toban nin ajarkooda isagoo la gadoomayo maxaa ii diidaya buu yidhi ayb marka meeshan xaafidku sida futuuxaadka uu ku sheegay ibnu callaan waxa uu yidhi akhrajahu ibnu suniy min riwaayati yuusufa bni abi kathiir can nuuxi bni dakwaan wabnu abi kathiir wa shaykhuhu nuuxaas nusiba kulun minhumaa ilaa annahu kaana yadacu lxadiida qaala asxaabunaa fain qaala almubtadi'u midka bilaabay hadduu yidhaha assalaamu calaykum xasala asalaamu salaamtii waa xasishay wain qaala hadduu yidhaha assalaamu calayka uu yidhaahdo oo uusan jamac ka dhigin ow salaamun ashi buu ka tegay salaamun calayka ayuu yidhi xasala aydan oo xasilaya waama aljawaabu jawaabta fa aqaluhu inta ugu yar wacalayka asalaam inta ugu yar ow amase wacalaykum asalaam fain xadafa alwaawo hadduu xadfo faqaala uu yihi calaykum asalaam ajza-ahu waa u gudayaa daalika kaagaasi wa kaana jawaaban jawaab bayna noqonaysaa haadaa huwa almadhabu madhabku waa kan kani huwa isagu almadhabu saxiixu weeyaan almashhuuru ee caanka ah aladii nasa calayhi imaamuna shaaficiyu uu cadeeyey raximahu llahu fi lum waqaalahu jumhuuru asxaabinaana ay yidhaahdeen wajazama abuu sacdin ilmutawalii min asxaabina wuxuu jasmiyey fii kitaabihi tatima kitaabkaas biannahu laa yujzi'uhu inaynan u gudaynin walaa yakuunu jawaabanna ma noqonayuu yidhi wahadaa daciifun weeyaan ow qalatun ama waaba qalad wahuwa mukhaalifun lilkitaabi wasunnati kitaabkay sunnadayna khilaafsan tahay wa nasi imaamina ashaaficiyi iyo imaamkeena naskiisa ama alkitaabu kitaabka siday u khilaafsan tahay waxaa weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen buu alla yidhi salaaman nusallimuka salaaman oo ku salaamaynaa qaala salaamun ayuu yidhi wahaadaa kan wain kaana sharcan sharci haba u ahaada limaa qablanaa wax anaga naga horreeyey dadkii naga horreeye faqad jaaa sharcunaa sharcigeennii wuxuu ku yimid bitaqriirihi sugitaankeeda wahuwa xadiidu abi hurayrata weeyaan aladii qadamnaahu fii jawaabi lmalaa aanu kusoo hormarinay aadama ay u jawaabin sala allahu calayhi wasalam fa ina nabiya sal ly slam nabigu ahbaranaa wuxuu noo sheegay an allaha tacaala qaala alla inuu yidhi hiya taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika wa haadihi lummatu ummadana daakhilatun fii duriyatihi aadam duriyadiisay soo gelaysaa wallahu aclamu waatafaqa asxaabunaa waxay isku waafaqeen calaa annahu low qaala hadduu yidhaahdo fi ljawaabi marka uu jawaabay calaykum lam yakun jawaaban jawaab maaha falow qaala wacalaykum hadduu yihaa bilwaawina fahal yakuunu jawaaban ma noqonaya fiihi wajhani baa ku sugan liasxaabinaa u sugnaatay walow qaala almubtadi midka bilaabaya hadduu yihaha salaamun calaykum ow qaala assalaamu calaykum falilmujiibi wuxuu leeyahay an yaquula fi suuratayni labada suuradba inuu yihaha salaamun calaykum salaamun calaykumba inuu ku jawaabo walahu an yaquula assalaamu calaykum inuu yihahdo qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi qaaluu salaaman qaala salaamun kulli salaana iskugu jawaabeen kuwaana waxay dhaheen salaaman nusalimuka salaaman isaguna muxuu yidhi calaykum salaam wuu yidhi maya salaamun calaykum wuu yidhi qaala alimaamu abulxasan alwaaxidiyu min asxaabinaa ka mida waxa uu yidhi anta adiga fii tacriifi salaami salaanta macrifeynteeda wa tankiirihi iyo nakirayntiisa bilkhiyaari ayaad ku sugan tahay khiyaar qultu waxaan idhi walaakina alalifa walaama owlaa asha ayaa owleysan laakiin rawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi waxaanu ku warinay can anasin radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam annahu kaana wuxuu ahaa idaa takalama bikelimatin kelmad hadduu ku hadlo acaadaha halaatan saddex jeer buu ayuu soo celinayey xataa tufhama inta laga fahmo canhu xaggiisa laga fahmo waidaa ataa calaa qowmin qole hadduu u yimaadana fasallama calayhim korkooda uu salaamayo sallama calayhim halaatan saddex jeer buu salaamayay maxaa marka see laga wadaa saddex jeer buu salaamayay maxay tahay marka qultu wuxuu yihi alimaamu nawowi wahada alxadiidu xadiidkan maxmuulun mid lagu xambaarayo waay calaa maa idaa kaana aljamcu jamcu hadduu kahiiran kuwo fara badan ay yihiin wasayatii waxaa imaan doona bayaanu hadihi lmas'alati mas'aladan cadaynteeda wa kalaamu lmaawardiyi maawardi warkiisa saaxibi alxaawi ahaa fiiha iyada masaladan dhexdeeda wuxuu ka yiri in shaa allahu tacaala faslun wa aqalu salaami salaaminta ugu yar alladii salaanta oo yasiiru bihi qofka uu ku noqonayo musalliman mid wax salaamay muadiyan gutay sunnata salaami gutay an yarfaca sawtahu codkiisa kor inuu u qaado waay baxaytu meel yusmicu uu maqashiinayo almuslama caleyhi kalna salaamayo fa in lam yusmichu hadduunan maqashiinin lam yakun ma ahaanayo aatiyan mid la yimid bisalaami salaam mid la yimid noqon maayo falaa yajibu markaa ma waajibayso araddu caleyhi in laga radiyo wa aqalu maa shay ugu yar wa aqalu maa shaykan ugu yaroo yasqudu bihi uu ku dhacaayo fardu radi salaami salaanta radinteeda faradkeedii an yarfaca inuu kor u qaado waayo sawtahu isagana codkiisa bixaysu meel yasmacuhu yasmacuhu ou maqlayo almusalimu kii wax salaamay fain lam yasmachu haddaanu maqlin kan wax salaamay lam yasqud canhu kama dhicin fardu radi radiga fardigiisa dakarahuma almutawali wagayruhu wuxuu ku leeyahay qofka wax salaamayo goormaa la dhihi karaa sunnadii salaanta waa gutay qof wax salaame waay goormaa la dhihi karaa markuu codka kor u qaado qofka uu salaamayana oo maqashiiyo isaguna markaas buu mutaysanaya in laga radiyo ninka wax radinayana waxaa laga rabaa qofka uu salaanta ka radinaya inuu maqashiiyaa laga rabaa haddaanu nin kama radinin salaantii saasuu mutawalli uu yidhi waqayruhu qultu walmustaxabu kan la sunneeyo an yarfaca sawtahu codkiisa inuu kor u qaado waa rafcan kor u qaadis yasmacuhu bihi ou maqlayo ayb almusallamu calayhi kan la salaamay ow calayhim ama korkooda samaacan samaac muaqaan muxaqaq ah oo la hubo wa idaa tashakaka haddii uu ka shakiyo fii annahu yusmicuhum inuu maqashiinayo zaada fii ma maqashiiyey mase ma maqashiinin buu ka shakiyey zaada fii rafcihi kor u qaadistiibuu kor ayuu ziyaadinayaa aad buu kor ugu qaadaya waxtaada waana dadaalayaa wastadhara waana muujin dalbayaa amaa idaa salama hadduu salaamo calaa ayqaadin hadduu salaamayo calaa ayqaadin kuwa soo jeedo cindahum agtooduna niyaamun kuwa hurdo ay yihiin dad hurdo iyo dad soo jeedo kuwo soo jeedu raba inuu salaamo dadna waa jiifaan muxuu samaynayaana fa sunnatu sunnada an yakfida inuu raariciyo way sawtahu codkiisa bixaysu meel yaxsulu uu soo xasilayo samaacul ayqaadi kuwii soo jeeday maqalkoodii walaa yastayqidu aynan toosaynin anniyaamu kuwa hurdana aanay ku toosaynin dhexdhexaad kuwa hurdana ha toosinin kuwana maqshiin rawaynaa fii saxiixi muslimin saxiix muslim dhexdiisa waxaanu ku werinay fii xadiidi lmiqdaad radia allaahu canhu atawiili ee dheeraa qaala waxa uu yidhi kunaa waxaanu ahay narfacu linabiyi sal allahu calayh waali wasalama nabiga inaan u koryeelayna nasiibahu nasiibkiisii min allabani caanaha uu ku lahaa qeybkii caanaha uu ku lahaa ayaa nebiga u koryeelaynay fayajiiu waa imaanaya min alleyli habeenkii buu imaanayay fayusalimu waa salaamaya tasliiman salaan laa yuuqidu ounan toosinaynin naa'iman mid hurdo wayusmicu ouna maqashiiyo alyaqdaana midka soo jeedo wajacala wuxuu gudagalay wajacala laa yajii'uni nnowmu ayb fayajiiu min alleyli buu imaanayay fayusallimu tasliiman ayuu salaamay laa yuuqidu uunan toosinaynin naa'iman mid hurdo wayusmicu waa maqashiinay alyaqdaana midka soo jeedo wajacala laa yajiiunii wuxuuna ahaa inuunan iigu imaanaynin laa yajiiunii inaysan ii imaanaynin annowmu hurdo hurdo iima imaanaynin buu yidhi marka raawi wa amaa saaxibaaya labadeeda saaxib fanaamaha way seexdeen ayb nabigu yani hurdo laa yajii-unii annawmu hurdadii ii imaan maynin aniga wa amaa saaxibaaya labadeeda saaxib fanaamaa waa hurdeen fajaaa anabiyu sal l slam nabigaa yimid fasallama waa salaamay kamaa kaana yusallimu siduu u salaami jiray oo kale oo ahayd kan soo jeedana inuu maqashiiyo kan hurdaayana uunan maqlin faslun qaala alimaamu abuu muxamed alqaadi xuseyn waxa uu yidhi a marka shaaficiyada khuraasaaniyiintuu ka mid ahaa waalimaamu abulxasan alwaaxidiyi wagayruhumaa min asxaabina waxay dhaheen wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yakuuna aljawaabu jawaabku inuu noqdo cala alfawri deg haddii lagu salaamo hore ka jawaab fa in akharahu haddii uu dibdhigo uma radda uu radiyo lam yucadda lagu tirin maayo jawaaban jawaab ma lagu tirinayo wa kaana wuxuuna noqonayaa qofkii sidaa u dibdhigay salaanta radinteeda aathiman mid dambaabay muxuu ku dambaabayna bitarki raddi radi salaanta radinteeda ka tegisteeda ayuu ku dambaabay ayb baabkan ku daraynaa baabu maa jaaa fii karaahati alishaarati bisalaami bilyadi wanaxwiha bilaa lafdin baabu bayaani maakii kii u baab yahay jaa-a yimid fii karaahati alishaarati ishaaradii nacidii la nacay bisalaami salaan lagu ishaaro bilyadi gacantii wanaxwiha iyo wixii lamida bilaa lafdin dhawaaq la-aan yani waxuu ka wadaa qofka isagoon assalaamu calaykum aan ku dhawaaqin gacanta inuu saa iska yiraahdo bis ishaaro gacantaa bis rawaynaa fii kitaabi tirmidiyi waxaanu ku warinay can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi laysa minaa nagama mid aha man tashabaha bigayrina gayrkiin qofkii isku shabaho laa tashabahuu bilyahuudi yahuud ha isku shabihinina walaa binasaara nasaarana ha isku shabihinina fa ina tasliima alyahuudi yahuudda salaantooda al-ishaaratu weeyaan ishaaro bil asaabici faraha la ishaaro sidaas ama saas ama saas ama saas faraha inay ishaaraan wa tasliima nasaara nasaarada salaantooduna alishaaratu weeyaan ishaaro bilkatifi garbaha nusakha qaar bilkatifi bay qorayaan ayb qaarna waxay qorayaan bil akufi qaar bil kafi bay qorayaan iyadana marka bilkafi saas calaa casha iyaga marka in la khilaafo qaala tirmidiyu isnaaduhu daciifun buu yiri tirmidi meeshaan laakiin xadiidku shaahid buu leeyahay oo uu ku xoogeysmaayo ayb shareecadana waxaa mutaqarir ku ah muslimiintu rag iyo dumarba inay gaalada ku daydaan inaynan banaanayn caadaadka iyo cibaadaadka labadaba saa darteed marka xadiidkan shawaahid buu le waana saxiix ayb waxaan umalaynaa ibnulahiica ku jira laakiin ibnulmubaarak waxbaa ka warinaya qultu wa ama alxadiidu aladii raweynaahu xadiidkii aanu warinay fii kitaabi tirmidiyi aan ku warinay can asmaa binti yaziid ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii mara inuu soo maray fi lmasjidi masjidka dhexdiisa yowman maalin wa cusbatun jamaaco min annisaai naaga ana qucuudun ay fadhiyeen fa alwaa biyadihi gacantiisii ayuu u ishaaray nabiga bitasliimi salaantii oo ku ishaaray xadiidka sidaa dhahayo qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yidhi fa haadaakani maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa annahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga jamaaca inuu jamciyey bayna allafdi iyo waalishaarati salaantii lagu dhawaaqo iyo ishaaradii inuu isku daray marka qofka hadduu kaa dheer yahay oo kale inaad afkii nuuxnuuxiskaagiiba ha arkee inaad tiraa assalaamu calaykum waraxmat ullah ood isku darto lafdigii iyo ishaaradii markaa nebiguna lafdigii ishaaradii isku daray yadullu calaa hada kan waxaa tusaya ana abaa daawuud rawaa hada alxadiida buu wariyey wa qaala fii riwaayatihi wuxuu ku yidhi fasallama calaynaa waana salaamay riwaayadaas aabtan marka tan iyo taa marka laysku fasira waxaa kasoo baxayo nebigu ishaaro keliya kuma gaabsanina ishaaro iyo lafdibuu isku daray tan la diidayana ishaarada keligeed waay ayb xaafidku marka xadiidka hore waxa uu yiri qaala alxaafid akhrajahu min ariiqi bni lahiica can camr bni shucayb ilaa aakhirihi welidaa dacafa shaykhu isnaadahu wayuqaalu inahu lam yasmachu min camrin waqaala tirmidiyu warawa bnu lmubaarak hada alxadiida can ibni lahiica waa kas falam yarfachu ayb markaa dacfigiisu shawaahidi waxbuu ku xoog xoogeysmi karaa ayb Eh, waa xadiidka horaan sheegayna marka rawaynaa fii kitaabi tirmidiy can camr bni shucayb kii ou lahaa oo isnaaduhu daciifun qaala tirmidiy isnaaduhu daciifun uu yiri shawaahid iyo waxbuu ku xoogeysmaya marka iyo axaadiid kale taasaana marka iyo shareecadan waxaa mutaqarir ku a ah inaan lagu dayanin gaalada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wsaxbi wsalam